uu yidhi subxaana innaka adiga laa tahdii mahnuuni kartid man qofkii axbabta aad jeclaatay hidaayatahu hanuunkiisa qofka aad jeclaatay ma hanuuni kartid walaakin allah allah yahdi wuu hanuuniyaa man yashaau qofku doono ahaniyatu masalada labaydaa tafsiiru qowlihi waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa oo ilaah uu yidhi subxaana maa kaana linabiyi nabi uma habboona maa kaana waxaan idhi mar haddii qur-aanka ay ku soo aroorto macnaheedu waxa weeyaan maa kaana mumtanican sharcan oo mumtanican qadaran shayga qadar ahaan mumtanica ah oo marnaba aan dhici karin ayaa qur-aanka loo adeegsadaa maa ynbaii maa kaana laa ynbaii tusaale waxaa ka mida maa kaana lilaahi an yatakida min waladi maa kaana lilaahi an yatakida min walad ilaahay uma haboona macnaha suurtagal ma ahan wey ilahay ma caruur samaysa subxaan allah wamaa ynbaii liraxmaani an yatakida walada ayaa la mid ah lashamsu yanbaqii lahaa an tudrika alqamara ayaa la mid ah maa kaana iyo maa yanbaqi iyo waxaa loo adeegsadaa shayga mumtanica sharciga ku ah ama qadarka ku ah, ah ama qadarka ku ah ahaaliatu masalada saddexayda wahiya almas'alatu lkubraa waa masalada weynanka badan masalada weynanka badan weeye kubraa ismu tafdiilkii akbar lafdigiisa marka la ta'niifiyo ayay noqon alkubra tafsiiru qowlihi waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkii tafsiiru qowlihi waa nabiga qowlkiisa tafsiirkiisa sala allahu calayh wasalam oo nebigu yidhi qul dheh laa ilaaha ila allah tafsiirkeeda halkuu ka caddaaba wuxuu ka caddaaday nebigu markuu yidhi laa ilaaha ila allaahu dheh dhammaan carabtii meesha fadhiday fusaxada ahaa waxay fahmeen macnaheedu inuu yahay beri ka noqo wax alla waxa diinaho khilaafsan laa ilaha illa allah isla markii waa fahmeen ah, saas darteed ay ku yidhahdeen atarqadu can millati cabdilmualib ma waxaad nacaysaa diinta cabdilmualib ilaa kelimadaan macnaheeda waxaa ka imaanaya diinka cabdilmualib in laga beri noqdo ah, saasay u fahmeen markaasuu wadalika arrinkaasi multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi ma shay khilaafkiisa calayhi korkiisa uu ku sugan yahay man qof yaddaci lcilma cilmi ku antacoona waxaa sidaas khilaafsan dad cilmi ku antacoonaya waxay ku sugan yihiin maaha dad cilmile waa iddicaa waa sheegato waa dadaan cilmi lahayn laakiin sheegato ah waxa ay ku antacoonayaan oo maxaa ka mid ah waxaa ka mida qumuuriyiintii qaar ka mida oo cilmi sheeganaa ah, oo laa ilaaha ila allahu aan ka fahmaynin quraysh intay ka fahmaayeen ah, qurayshtii kelmadda macnaheeda say u fahmaayeen kuwan uma fahmi karaan waxaa ka mida mutakalimiinta oo aad u sheegtay inay cilmiga ugu dheereeyaan oo ku fasiray laa ilaaha ila allah laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah axad waxaan jirin wax jira ka dhigi kara ma jiro allah maahana macnahaasu macna xaqa ha ahdo lakin laa ilaha illa macnaheedu maaha ma aha sababtoo macnahaas maysan diidi jirin kama dagaalami jirin in la yidhaahdo allaha keligiis wax abuuraa waa ogolaa ayagaaba ku dhawaaqi jiray laakiin macnaha ay ka dagaalami jireen waa maxay waa cibaado allaha xaq ule axad kale gar uma leh taasayna ka fahmeen laa ilaha illa allah laakiin mutakalimiintii kuma fasirin marka labadaba waxay khilaafsan yihiin laa ilaha illa allah macnaheeda araabicatu masalada afrayda ana abaajahli gaalkii abaajahl ahaa iyo waman dadkii macaw la jiray yacrifuuna waxay garanayeen muraada nebiyi nabiga ujeeddadiisa sala allahu calayhi wasalam id waqti uu jeeday qaala wuu ku yidhi lirajuli ninka waa abu aalib qul dheh laa ilaaha ila allah markuu nabigu sidaas ku yidhi macnaha uu jeedo way garteen oo ah ka beri noqo wax allo waxa alla qayrkiisoo la caabudo saasay u garteen waa ay garteen sidaas darteeday u marka lagu yidhahdo laa ilaaha illa allah waa isweynaysiiyeen waa diidaan way garteen nebiga ujeeddadiisa waa garteen marka fiiri qof laa ilaaha illa allahu iska oon diiday shirkigan iska dabaalana waa ka faham hooseeya abujahl sababtoo ah abujahl wuxuu fahmay laa ilaaha illa allahu ha la macnaheedu waxay tahay allah wax aan ahayn cibaadaha loo diido allahna cibaadadaha loo ogolaado saasuu fahmay laakiin dad badan laa ilaaha ila allahuna afka baarkiisu uga dhawaaqaya shirkigana waa iska dabaalana wuxuuna ku leeyahy ma isdiidane falkawa markaasuu shiikhuu yidhi faqabax allah ilaahay ha xumeeyo man qof abujahlin gaalka abujahl ahaa aclamu minhu uu uga ogaal badan yahay biasli islaam islaamka asalkiisa oo laa ilaha ila allahu ah qof abujahl ka gara ogyahay macnihiisa ilaahay ha xumeeyo xumaana laa ilaha illa allahu waa ku dhawaaqaa shirkigana waa dabaalana haddaad tira war laa ilaha illa soodigi yiri maxamed ilahay qayrkiisu caabude wuxuu leeyahay isma diidana laakiin abujahl muxuu fahmay inay isdiidan yihiin saas darteedu gaalnimadiisa doortay laa ilaha illahuna diid waa doortay gaalnimadiisa laa ilaha illa allahuna waa diiday ee labadooda haddii laysku wada karo isku wadala suma jeedi marka dulli ha ku dhaco qof abujahal laa ilaha illa ka ogi dulli ha ku dhaco waaba ku dhacay alkhaamisatu masalada shanayda jiddu waa nabiga dadaalkiisa sala اllahu calayh wasalam wa mubaalaqatu waa ku xeeldheeraanshadiisa fii islaami camihi adeerkiis islaamidiisa uu ku dadaalo ku xeeldheeraaday hadda ummadoo dhanna nabigu waa ku dadaali jira saas darteeda ilaahay weynaaba yidhi lacallaka baaqicun nafsaka allaa yakuun muminiin waxaaba dhici karta nabiga subanow sidaad ugu dadaalayda dadkan inay xaqa raacaan naftaaba inaad halaagtaba hadday muminiin noqon diidaan macnaha dadaalka aad waday naftu kaa dhacdaad ku sigataa iska fududee dadkan allah weli kare marka nabigu si guud iyo si gaaraba ah u dadaal si guud ummadoo dhan ugu dadaalay inay cadaab ka badbaadaan si gaar adeerkiis ugu dadaalay ila waa eerkiisii gaarna waa ku si gaar ugu dadaalay laakiin maamul gacan allu ku jira asaadisatu mas'alada lixayda arraddu waa ridin la ridiyo calaa man qofkii zacama ku andacooday islaama cabdilmualib cabdilmualib inuu islaam ahaa macnaha inuu islaamay islaam ma ahayn isagu yii islaam diinkaa la yidhahdaa qofka diinta qaatana muslima la yidhahdaa marka dada waxay ku andacoodeen waa islaamay cabdilmualib iyo awowayaashiisba waaba islaam islaamayba ahaayeen muslimiinay ahaayeen ay leeyihin muslimiin ay ahaayeen saasay leeyihin asaadisatu masalada lixaydaa arraddu waa ridi la ridiyo calaa man qofkii zacama ku andacooday islaama cabdilmualib cabdilmualib hogaansamidiisa iyo islaamidiisa inuu islaamay oo hogaansamay iyo wa slaafihi cabdilmualib odayaashii ka horreeyey ee asaga dhalay oo ka soo jeeday maxaayaele taas inay baatilta waxaa kugu filan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markuu laa ilaha illa allahu dheh yidhi dhammaan gaaladii joogtay meesha waxay u fahmeen laa ilaaha ila allah iyo cabdilmuqalib inay iskhilaafsan yihin diinkiisu ah. saas darteeday u yidhaahdeen laa ilaaha ila allah marka aad ku dhawaaqayso ba diinka cabdilmualib aad nacid seed ugu dhawaaqi karta ila diinka cabdilmualibay kasoo horjeeda laa ilaha ila allah wey diinka cabdilmualib yaa ku dagaalamayo dadka ku sugaayay abujahl islaamnimona nebi maxamed sala allahu alay slm waa didaani laa yajtamicaan subxaana allah waa baail culimada muslimiintu waa ku ijmaacsan wax isku khilaafay cabdilmuطalib aa muslim ahaa iyo gaalaha ma jirto ee inuu gaal ahaa yaa lagu ijmacsan yahy asaabicatu masalada toddobaydaa kownuhu waa nebiga ahaanshadiisa sala اllahu calayh wasalama istakfir lahu mid u dembi dhaaf dalbay uu yahay waaba ku dhaarta wallaahi laastairan laka waa ku dhaart laastakfirana laka maa lam unha uu yihi adeerkayow ilaahay baan ku dhaaraa inaan dembi dhaaf ilahay kuu weydiina haddaan layga reebin dee layga reebo anugu wix ilahay iga reebo waa ka hara soo ma jeedin dembidhaaf u dalma falam yukfar lahu looma dembi dhaafin bal nuhiya canhu waa laga reebay can daalika looma dembi dhaafin waana laga reebay taas maxay ku tusaydaa nabigu waa addoon ilaahay rabbiyuu tuugaa ilaahay wax badan ayuu siiyaa wuxuu ka tuugo markuu doonon ilahay waa u diida markuu doonno waa u diida arrintu allay gacanta ugu jirta saas darteedaa dadka waxaad ku tidhaahdaa qul laa amliku lakum daran walaa rashada dadow inima hana karo dhibaato iyo hanuun midna ah, midna inima heli karo midna inima heli karo qof ilaahay wax ka aqbala maxamed ugu horeeya sala allahu ala asagana wuxuu alla doonu siina wuxuu doonana u diida waana axadka ugu badan ee ilaahay baryadiisa aqbalo waa kan ugu dhow adoomada ilaahay waa kan dadka ugu taqwada badan waa midka u fadliga badan waa midka ilahay u jeceliya addoommadiisa isagoo sidaasa haddana waa addoon isagaa gacanta wax ugula jiraa intuu doon ilaahay siina intuu doonana udiid intuu doonana u diid athaaminatu masalada sideedayda madaratu asxaabi suu saaxiibada xun dhibaatada ay leeyihiin weeye calal insaani qofka ay ku leeyihiin qofku hadduu la saaxiibo qof xun dhibaatada uu ku keenay u fiirso maxaa u sabab noqday abudaalib inuu gaalnimo ku dhinto maxaa u sababoobey waxaa u sababeeyey labada gaaloo la saaxiibkeeda la joogtay abujaal cabdulahi bn abi umayr labadoodaas la joogiddan la joogeenaa sabab waxay noqotay gaalnimo inuu ku dhinto naartana ku galo iyagaa sabab u noqday marka saaxiibka xun waa qatar saaxiibka xun waa qatar sidaas darteeda ilaahi weyna addoommadiisa ka reeba war ka fogaada saaxiibada xun war ka fogaada dadka xunxun war gaalada ha la saaxiibinina war gaalada ha la saaxiibinina war faasiqiinta ha la saaxiibinina war ahlulbidaca hala saaxiibinina war ka fogaada dadka kale ilahay weyne waa ka reebaa dadka soo ma jeedin ah. aakhira naarta markay galaan ahlulnaarku waxay ka shanlaayi doonaan la saaiibiday la saaiibeen dadka xun ah. eh, suurat furqaan yaa waylata laytanii lam atakid fulaana khaliila iriya yaa waylata laytani shallaytadeydii halaagaydii haddaanan hebel saaxiib ka dhiga lahayn yaa waylata laytanii lam attakid fulaana khaliila laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii qur-aanku markuu ii yimid isagaa iga celiyo iga baadiyey hanuunkii markuu ii yimid oo dariiqii xaq ahaa caddaaday bidcoolahaasaan la saaxiibay gaalkaasaan la saaxiibay faasiqaasaan la saaxiibay isagaa hanuunka iseejiyey saasaan maanta naarta ku gal shallaytadaasa u dambayda haddaad la saaxiibto gaal haddaad la saaxiibto faasiq haddaad la saaxiibto bidcoole waxaad ogaataa shallayta inay kugu dambay doonto ah, ood dhihi doonto anoo hanuunsan oo cagta ku haya dariiqa maalinkaan la saaxiibay hebel ayaa naaru cunta ah, laakiin maanta garamaydi ah, garamaydi maanta waa kula fiicany laakiin maantaasaad shanlaayi doonta nabigu sidaas uga digay sal allahu calayh wasalam waa ka digi jira in lala saaxiibo weliba dadka ahlubidca waa ka shar badan yihin gaalada way ka daran yihin xagga sababtu waxay tahay gaalka gaalkan adiga waad ogtahay inuu ahlu dalaali waad ogtahay inuu ahlu baadiyo maadaama aad og tahay in badan inaadan raacina u dhowda faasiq qofka dadka dila ee dadka dhaca ee isbaaraystaha ee zaaniga ah ee qamriyacabkaa ah, lalama saaxiibo laakiin haddana bidcoolaha waa waa ka roy sababtu waa maxay qofkan waad ogtahay inuu baadiyeysan ismalida isaga hanuunsan laakiin qofkan bidcoolaha ah waxaad moodaa inuu dariiqa cagta ku hayo ah, inuu dariiqa cagta ku hayo ayaad u haysataa saasayna u cabireen culamada muslimiinto dhan ah, soo ma jeedin faidaa ra'aytum aladiina yatabicuuna maa tashaabaha fa ulaaika aladiina samaahum llahu faxdaruuh hadaad aragtaan kuwa raacaya qur'aanka mutashaabihiisa axaadiidta mutashaabiheeda oo daliilka cad ee xaqa wuu ka leexan qowlka cad wuu ka leexan laakiin daliilka xaggana uu jeedi karo xaggana uu jeedi karo kaasuu raacayo markaasuu leey war xaqi waa kana ma xaqaasaan ka tegayna oon dad warkooduga tegayna ku leey soo ma jeedi war haddaad aragtaan ka digtoonaada waa kuwa ilaahay magacaabay u leey nabi moxamed sala allahu alay fa idaa ra'aytum aladiina yattabicuuna maa tashaabaha fa ulaaika aladiina samaahum allah faxdaruuh waa xadiis muslim soo ma jeedi war ka digtoonaada ibnu jariir dabri raximah اllah fii suurati الnisa cinda qowlihi tacaalى wqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzaw biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuduu fii xadiiثi gayri inakum idan milhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fii jahanama jamiica aayaddaas markuu fasirayo wuxuu leeyahay sida wa fii hadihi اlaaya adalaalaة اlwaadixa calى اnahyi can mujaalasati ahli اlbaaطil aayaddan waxaa ku sugan dalaalo cad oo tusayda in layska reebay ahlubaailka in lala fadhiisto min kulli nawcin ahlubaailkaas nuucay rabaan ha ahaadeen ahlubaailkaas nuucay rabaan ha ahaadeen min almubtadicati oo bidcolayaalka ah wاlfasaqati faasiqiinta ah cinda khawdihim markay dabaalanayaan fii baailihim saasuu leeyay welidaa saas daraaddeeda fiiri imaamu qurdubi wuxuu yidhi haddiiba faasiq yaan lala fariisan la yidhi ahlulbidac yaan lala fariisan waa min baabi owla waa ka daran yahi saasuu leeya isla aayaddan wey fiiriya qurdubigaas bal culimmada muslimiintu ijmaacay ku soo naqliyeen saxaabada taabiciyaalka a'imatulhudaa dhammaan inay ku ijmaaceen in ahlulbidaca aan lala fariisan soo ma jeed kitaabkan waa sharxu sunna lilimaam albaqawi juska koobaad wey fiiriy wuxuu leeyahay sidaan waqad madat asaxaabatu wataabicuun wa atbaacuhum wa culamaau sunna calaa haada markuu ka soo hadlay aayaadkii qur-aan ee sheegayay ahlulbidaca inaan lala fariisan axaadiidtii nebi moxamed sala allahu calah wasalam ee sheegayay ahlulbidaca inaan lala fariisan aqwaashii salafka ee sheegaya ahlulbidaca inaan la raacin oo lala saaxiibin wuxuu yidhi waqad madat isaxaabatu wataabicuuna waatbaacahum waxay ku tegeen saxaabadii taabiciyaalkii atbaacadoodii culammadii sunnada dhammaan calaa haadaa xukunkaas saasay ku wada tageen markaasuu yidhi mujmiciina muttafiqiina ayagoo ku ijmaacsan oo isku waafaqsan calaa mu'aadaati ahlilbidac ahlbidac in lala collaytamo cadaawad in loo qaado wa muhaajaratihim iyo in laga hijroodoo la gooyo qofkaan cudur qatanahoo faafuu qabaa marka lagu yidha waad ka fogaataa kaankaruu qabaa aidisuu qabaa balaayuu qabaa kii bidcoolahana waad ku hiigan war ka har marka lu yidhah waa tira yaa kuu sheegay caruurta fitnaysan miyaa kuu sheegtay ka har yaa kuu sheegay adaa ka shalaayi doona so ma adaa ka shalaayi adaa soo taabanay hmm. sow ma aha wuxuu ku sheegayaa safxada laba boqol labaatan iyo toddoba soo ma jeedin laba boqol labaatan iyo toddoba imaamberberhaari eh, eh, sharxu sunnaha wuxuu le ka soo naqlinaya salafku inay dhihi jireen aakulu maca yahuudiyin wa nasraaniyin yahuudka iyo kirishtaan badan waa la cuna dii laygu daro maxaa yeelay waa naqaanaa inuu ahlu dalaali walaa aakulu maca mubtadicin laakiin bidcoole badax ah, la cunayno ma la cunayn badaxaa taa saxan layskugu kaana dari wallana la cunay saasuu leeyahy saas darteeda dadka ahlbidaca ha laga fogaado waa darafaani waa wasaq darafaani waa wasaq qolo waa ku fogaadaanoo quluwi iyo been iyo iftiraa ay ku dhisaan qofkiioo bidca beri ka ah ay inta isqoomaan waxay yidhahdeen war waa bidcooda ka fogow waa war muslim ha iga kala geyna ii soo dhawee su u leeyahay raafidada saxaabada caayaydu baalka gashadaa marka dambe saxaabada kuwa caayaya waxay uga mid yihiin saaxiibada waa tafriiq ahlu sunnuhu waxa weeye iftiraac iyo been abuur laba tus diin la-aanay u yaqaanin qof beriinka ah bidcada in lagu dejiyo o lagu timbarayo bidcoole mubtadica oo gubanaya in lacag fadhiistana waxay u arkaan dariiq shaydaan halkaas diinullaahi waa midkaas sidaas weeye ahaamina mas'alada sideedayda nadaratu asxaabi suu waa dadka xun saaxiibbada xunxun dhibaatada ay ku leeyihiin cala linsaani qofka ataasixatu masalada sagaalayda nadaratu tacdiimi alaslaaf dadkii horreeyey in la weyneeyo dhibaatada ay leedahay iyo wal akaabiri odayaashii odayaashii in la weyneeyo odayaashii aad ka soo jeeday oo hore in la weyneeyo labaa loo qaybiyaa inay yihiin dad toosan sida saxaabadii taabiciyaalkii salafkii suubanaa kuwaas in la qadariyo la raaco dhibaato ma lehe badbaaday leedahay badbaaday leedahay dad baadiyaysna oo kufri iyo shirki iyo fisqi iyo bidco iyo dhaqan xun ku baadiyaysna inaad weydaadana weynaydaa waa mid midaan abidaalib inuu gaalnimo ku dhintay keentay Ah, markii la yidhi ma aabbahaad khilaafi cabdilmualib weynayn uu weynaynayo ma aabbahaad khilaafi kartaa gaalnimada u doorta marka hadday dadkas aslaaftaada ah ee kaa horreeyey ay yihiin dad baadiyaysan weynaynta aad weynayda waa waxaad naarta ku gelayda hadday yihiin dad toosanna waa waxa lagu badbaadada inaad qadarido oo weynayn aan quluwi ku jirin xadgudub lahayn ee aad laakiin dariiqoodii ilaalido ku dhegto waaba wa lagu badbaado waa wax lagu badbaado alcaashiratu masalada tobnayda ah, ashubhatu waa shubhada u sugnaatay lilmubdiliina baadilowyaalka fii daalika arrinkaas baadilowyaalka shubhay ka dhigtaan ma awowgaad khilaafin ma aabbahaad khilaafin ma dadki intaasoo qofaad khilaafin waa shubhada iyo xujada baadilowyaalka waxaa qofka muslimka diin ka dhigtaa allaa yidhi nabigaa yidhi sal allahu alay wasalam taasaa diin u ah soo ma jeedin laakiin baadilowyaalka ayaga shubha waxa u ah abiyawoga mid khilaaf awowgaa saasuu yeeli jiray awowgaa saasuu yeeli jiray aabbahaa saasuu yeeli jiray marade aabba iyo awowgay ma nabi ahay ayagaa la rabay nabi maxamed ina raacaan soo maha sal allah ana nabi maxamed ina raacan laga rabo waxaa qofka lagu qabtaa nabigaad khilaaf waxaa qofka lagu booriyaa nabiga raac waa intaas miisaanku waa halkaa ee awowey ayeeye ma ah, ma ahan subxaana allah alcaashiratu masalada tobnayda ashubatu waa shubhada u sugnaatay lilmubdiliina baadilowyaalka fii daalika waxa weeyaan tacdiimu aslaa dadkii horeeyey waa weynaa weynayntooda waa listidlaali abijahlin abijahl daliishidiisa bidaalika arrinkaas uu daliishaday ah, arrinkaas abujahlaa daliishaday ah, ma waxaad khilaafayda aabbaha abujahla daliishaday waa dariiqadaas alxaadiyata cashar mas'alada koob iyo tobnaydaa ashaahidu waa shaahidka likowni acmaali acmaasha inay ahaatay u sugnaaday bilkhawaatiimi acmaashu inay khaatumo tahay sababtoo afiiri abu aalib oo cimrigiisii gaalnimo ku dhammaystay markii nebigu yidhi qul laa ilaha ila allahu dheh hadduu laa ilaha ila allahu dhihi lahaa ahlujannu saas ku noqota marka qofka weligiis xumaan iyo shar markuu dhimana haddii tawfiiqda ilaah waafajiyo o waa ku badbaada qofka weligiis wanaag ka shaqaynaayey marka qaatibadu u timaado hadduu dalaal ku dhintana naartuu ku mudan marka alacmaalu bilkhawaatiin saas darteeda wiilkii yahuudka ahaa nabigu sal اllahu calayh markuu ku yidhi aslim faaslama markaas alxamdu lilah anqadahu min annaar ilahay naar ka badbaadiye mahad iskale saasuu naar uga saasuu naar uga badbaadi marka acmaashu waa khaatimada sidaas dadka muminiinta adhabtaa khaatimaday ka welwalaan maxaad ku dhima doontaa maxaad ku dhima doontaa a qalbigu wadnuhu fiid u noqdaa dadka aakhirada ilaahay badbaadi doonta maxay khaatimadaadu noqon doontaa halkaa geeridu kuugu imaan sidaas darteeda miyaad geeridii la leedaha adiga meel ad taqaan maya soo maahan kulla laxda ilbiriqsi kasta meel ilaahay ka raalli yahay waa ku noosha meel ilaahay raalli ka yahay waa ku suganta illa meelay kugu imaanayda ma taqaana Ah, meel aad kula balantoo le halkaas ugu sug ma jirto haddaysan jirin qaatumadu way kuugu imaan meel adoo isla inta xumaantaa shaydaan kuu meeriyo xumaantan dabaalo kadib waa toobad keeni doonta yaa kuu sheegay inaad gaaraydo waxaaba dhacdada meesha mawdku ku ballansanya inay tahay meesha xumaanta soo ma ah, halkaasaaba dhici kartaba marka dadka aakhirada dad u rumaysano qaatumaday ka welwalaan taasuna waxay ku xambaartaa ilbiriqsi kasta inuu ilaahay iska ilaaliyo inuu khilaafo inuu ilaahay khilaafo inuu iska ilaaliyo rasuulkiisa liannahu abu aalib in qaatimada ay tahay arintu liannahu abu aalib low qaalahaa hadduu kelimada dhihi lahaa la nafacat wayanfici laheed aaniyatu masalada labaydaa aaniyata cashra masalada toban iyo labaydaa alta'amulu waa in la fiirfiiriyo fii kibari haadihi shubha shubhadan weynankeeda aabbayaalka awowayaalkiya waxaan samayn jiray weynankeeda fii quluubi daalliin dadka baadiyoobay quluubtooda ay ku weyntahay shubhadaanu inay ku weyntahay waxaa ku tusee lianna fi lqisati qisada waxaa ku sugan annahum gaaladii nabiga kula doodayay abidaalib oo ku haystay lam yujaadiluuhu nabiga kulama doodin ilaa bihaa shubhadaas maahane wax kaleba ma soo qaadan halkaa shubhay ku dhegeen halkaa shubhay ku dhegeen maca mubaalaqatihi nabiga ku xeeldheeraanshadiisu ayadoo jirto sala allahu iyo wa takriirihii ku celcelintiisa nabiga asagoo ku xeel dheeraaday oo ku celceliyey oo adilo badan u sheegay haddana ayagu tanay ku dhegeen waxay garteen qof baadiyoodayaa shubha uu ku dhego ugu adag inay tahay abiyo awowgaa miyaad khilaafa taasay ku dhegeen فلأجل cadamatihaa weynankeeda darteed iyo وawuduuxihaa shuradaas cadaanteeda darteed cindahom gaalada agtooda ay ku caddahay اqtaصaruu alيha iyaday ku gaabsadeen siradeen tan haddii aq looga celi waayo wax dambo aq looga celi kara male wax qof aq loog looga celiyo waxa ugu weyn waxaa ka mid a abiy awo waxay wadi jireen miyaad khilaafayda kaasaa ugu weyn wixii aabbayaalkee wadi jireen miyaad khilaafayda wax qof xaq looga celiya kaasaa ugu weyn aabbayaalka hadday xaq wadi jireen inaad khilaaftaa sax waa inaad ku dhegtaa oo tidhahdaa aabbayaalnimo u raaci waxaan u raacaya inay xaq aheed oy dariiqii nabiga ta ma inaan u raacaya aabbahe wadi jiray waxaan u raacayaa aabbahay xaquba ku sugnaa waaba kana nabi maxamedan dariiqiisi wey nabi maxamed inuu dariiqiisi yahay ugu dhega hadleeda markaa hadday qaldanayeenna ayaga allah u dhaafo hadday muslim ayaga allah u dhaafo inaad tir adayba muslim ahan u ma garatay laakiin adigu dariiq nabiga aadan seegin sidaas wey baabu qowli اllaahi tacaala haadaa midkaanu baabun dhe waa baabde baabun in la tanwiiniyo baabun haadaa midkaanu baabun waa baab maa kii jaa أن yimid anna sababa kufri بني aadam banu aadamka gaaloobidiisa sababkiisa iyo wa tarkihim wa sababa tarkihim banu aadanka ka tegidooda sababkii keenay diinahum diinkooda ay ka tagaan huwa alquluwu xadgudub inuu yahay fi saalixiina saalixiinta lagu xadgudbo baabkii ka hadlaay wey baabkan wuxuu ka hadlayaa banu aadanka maxaa u sababaha inay gaaloobeen diinkoodii ka tagaan ilaa banu aadan asal tawxiida u ah banu aadan nebi aadanay ka soo jeedaan nebi aadanna waaba nabi alle waa ahlu tawxiid hawaana marka banu aadamka asal waxaa u ah tawxiid iyo iimaan inay gaaloobaanoo diinkoodii ka tagaan sababaa u ahaa maxaa sabab u ahaa waxaa sabab u ahaa dad saalixiin oo lagu xadgudbay intaasaa sabab u aha dad saalixiin ah oo lagu xadgudbay oo sidii loo bumbuulinayay laga ilaah dhigtay intaasaa gaarsiiday ta la waa la jeclaana waa la qadarina waa la xurmayna waa la ixtiraama ayaa intii la dhaafsiiyey xaqaa heer ayagiyaa la caabuday saas darteeda banu aadan inuu gaaloobo asal waxaa u ah dad saalixiinoo dhintayoo lagu xadgudbay hadday asal u tahay dareenkay muuminka ku dhalinaa wuxuu yahay waxa ugu weyn oo shar ah oo aad ka cabsataa waa inay noqoto quluwigaas waa inaad ogaataa dariiqa ugu qatarsane banu aadan kugala ku gaaloobaa inay tahay qubuuro lagu fidmoobay iyo dad saalixiina waa inaad ogaato baabun haadaan midkaanu baabu waa baab maa jaaa maa shaygii jaaa yimid anna sababa kufri bani aadam bani aadam gaaloobidiisa sababkii keenay iyo watarkin banu aadam inay ka tagaan diinahum diinkooda sababkii keenay huwa alguluwu waa xadgudub fi saalixiina dadka suusuuban lagu xadgudbo wa qowlullah iyo ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana iyo wa qowlullah ilaahay qowlkiisa caza allaa qaaliba wajalla allaa weyne ilaa uu yidhi subxaana yaa ahla alkitaab ahlu kitaabo dadkii kitaabka la siiyeyo ahlu kitaab waa yahuud iyo nasaara yahuud nabi muuse u diro kitaabka la siiyeyna waa tawraad nasaarana nabi ciisa alla u diro kitaabka la siiyeyna waa injiil ahlu kitaab waa saas dadki ilaahay kitaabka siiyeyo laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina waxay labadooda ku gaaloobeenna waa dad saalixiinoo lagu xadgudbay yahuud iyo nasaara oo yahuudi waxay ku gaalowday cusayr oo nin saalixay caabudeen kirishtaanka adduunka maanta ugu badan wax diin sheegta marka laysku daro waxa la wax diin sheegta kirishtaana ugu badan iyagaa ugu badan waxay ku gaaloobeen waa nabi ciise oy ku xadgudbeen tay yidhahdeen nabiga allaan jeclaanayna oo buunbuuniyana yidhahdeen waa ina ilaah lacanahum ullah macnad allaha ku guda ilaahay walad ma matakad allahu min waladi ilaahay welad ma samaysan waxay ku gaaloobeen say u buunbuuninayeen nabigii alle xadkii lisiisii dhaafsiiyey in la jeclaada nabiga xaqay aheed in la qadariyo xaqay aheed in la qadarkiisa la qadariyo xaqay aheed laakiin addoonnimo inta laga qaado in darajadii ilaahnimo la gaarsiiya gaalnimo aheed taasaa gaalnimo aheed saasayna ku gaaloobeen saas darteeda fiiri aayadda waa sii socotay walaa taquulu cala allaahi ilaa alxaqa war ahlukitaabow allah waxaan xaqayna ka sheegnina weladuu leeyahay waa gaalnimo ha dhihinina saaxiibuu leeyahay ha dhihinina waa gaalnime maxaa xaq ah qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allah waa mid welad male waalid male wax shabbahana male saasaa xaqiiya ee ilaahay waxaan xaqayna ka sheegnina fiiriya markaasaa quluubigii ilaahay ka reebo inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuul اllah war masiix ciisaha ina maryamaa waa rasuulka ilaah ma ahan ilaah ma ahan ina ilaah ilaahay cibaado lama leh waa rasuulka ilaahay iriy war ka jooga ahlu kitaabo wa kelimatu alqaaha ilaa maryama waa kelimadii ilaahay u soo riday maryama ka ahaatay khalqan wa waa ruu agga rabbi ka ahaatay faaminuu billaah wa rusuli allah rumeeyo ilaahnimo u rumeeya rusushuna addoommo ilaahay oo rusul ah u rumeeya ha isku qasinine walaa taquulu alaa war ha dhihnina saddex ilaahaa jira nabi ciise hooyadiis maryama iyo allah war ha darinina saddex maahane walaa taquulu alaa ha dhihnina saddex intahu ka jooga khayran lakum ayadaa idin qayr badana ka jooga quluwi ah, intahu khayran lakum inama allaahu ilaahu waaxid war allah waa hal ilaah waa waaxid fii daati wa sifaati wa afcaalihi waa waaxid subxaana ilaahay wuu ka nastahan yahay inuu walad iyo waalid yeeshaba inuu shariik iyo saaxiibo yeesho subxaana ilahay wuu ka nastahan yahay an yakuuna lahu walad ah, walad inuu yeesho waa ka nastahan yahay kirishtaanow joojiya alla waladi lahu maa fi samaawaati wamaa fi اlardi wakafa billaahi wakiila ilaa aakir aayaat aayaadku sii socdaan dhammaan aayaadkaas waxaa looga hadlaa war jooga xadgudubka aad nabi ciise inta kor u qaadeen oo darajadii addoonnimada dhaafsiideen aad ilahnimo gaarsiideen lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan ilaah war nabi ciise isagu ma diidanin kana san taagi inuu allah addoon u noqdo oo idinku ha gaaloobinin dhammaan dadka saalixiinta cabudaas asalaleey ah, sheekh cabdiqaadir ma diidanin inuu ilaahay addoon u noqdo ee ha ku gaalooninina oo xadkiisa ha dhaafsiinina dhammaan saasaa laleeyahy ma diidana malaa'igtu ma diidana inay ilahay addoon u noqoto diida ilahay addoon noqdo qof gaar ibliisaa diiday inuu ilahay addoon noqdo ma garan marka adigu hadoon sheegin oo xadgudubka jooji fi صaxiixi rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ku wariyey fi صaxiixi bukhaariga saxiixiisa ku wariyey ibnu jariir ibnu jariir الطabari ayaa tafsiirkiisa ku wariyey afarkan soo socda rawa الbukhaariyu bukhaari wuxuu ku wariyey fi صaxiix can ibni cabaas fii qowli اllaahi tacaalى wa qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu nuuxa ilahay nooga warrami bacduhum libacdi wey gobolkooda gobolka kale la hadlaayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tadarunna ha ka teginina aalihatakum ilaahyaalkiinoo dhan ha ka tegnina qoladii madaxda aheed aad dadkii la hadlayda nabi nuuxa wuxuu leeyahay war ka taga ilaahyaalkan aad caabudaydaan allah keligiis caabuda markaasay qoladii kula doodaydaan waxay le war ka tegnina ilaahyaalkiina weliba gaar ahaan haddaad inta kale ka tegaydaan war shanta saalixiinta miyaa laga tegi shantii ugu qatarsaneed oo shan inoo saalixiin hay si gaara u dardaarmeen walaa tadaruna ha ka teginina wadan ilaaha wadi layidhaah walaa suwacan ilaaha suwac layidhaah walaa yaquufa ilaaha yaquuf la yidhaah wayacuuqa ilaaha yacuuqa la wa nasran ilaaha nasri la war shantaas ha ka teginin Ah, waxay yidhahdeen guud ahaan horta nabi nuux haba yeelinina oo ilaahyaalkaad caabudi jirteen haba ka tegnina si gaar ah war ka tegnina maaa shantan shan inoo saalixiinay ahaay ka tegnina inaad caabudaydaan ah, ka tegnina saas yidhahdeen qaala qaala bnu cabbaas cabdullahi bnu wuxuu yidhi haadihi shantaanu asmaau rijaalin waa rag magacyaalkood raggaasoo saalixiina suusubana rag saalixiin ahaa ee suusuubanaa magacyaalkood weyn raggaasoo min qowmi nuuxin nabi nuux qowmkiisa ka mid a u fiirso min qowmi nuuxin loolama jeedo nabi nuux dadkii asaga ka farcamay oo qowmkiisa saas loolama jeedo nabi nuux waana ka horreeyeen ee waxaa loola jeedaa dadkii nabi nuux loo daray qoomkii nabi nuux loo diray oo la yidhi diinta gaarsii qoomkaasay ka mid ahayeen nabi nuuxna wayba ka horreeyeen way ka horreeyeen falamaa halakuu markay dhinteen qofka muuminkaa hadduu dhinto halaka waa la dhihi karaa fulaanun halaka waa la dhihi karaa maxaa yidha halaka macnaheedu maata weeye qaala moodeen halaka inay cay tahay oo gaalka kaliya la yidhaha halaka muuminka halaka hadda fiiri shantan saalixiinta halaka uu leeyahy cabdullahi ibn cabaas bal qur-aanka nabiyaala ilah yidhahda waa halaagsan waa nabi waa dhintaya loola jeeda fiiri nabiyullaahi yuusuf qisadiisa markii rabbi ka hadlaayey ah, nabiyullaahi yuusuf markii ilaahay ka hadlaayey xataa idaa halaka qultum lan yabcaa allahu min bacdi rasuula xataa ah, ah, idaa halaka markuu nebi yuusuf dhintay fiiri xataa idaa halaka nebi yuusuf markuu dhintay aad waxaad tidhahdeen rasuul ka dambeeya ilaahay soo bixima marka halaka macnaheedu waa dhintay wey rabucaalamiina nabigiisii wuxuu leeyahay xataa idaa halak oh. markuu dhintay marka waa dhintay wey ee ma ahan waxnaha waa halaagsamay sida soomaaliga soomaaliga isaga waxa weyn halaag waxay u yaqaaneen qof musiiba un ku dhacday ee geerida uma yaqaaneen saxarab carab maahan waa cajami soomaalidu laakiin halagka waxaa loola jeeda waa dhintay saasaa loola jeeda falamaa halakuu markay dhinteen awxa shayaanu shaydaanku waa u waxyooday ilaa qowmihim qowmkoodii qowmkoodii u wayooday muxuu ku yidhi waa u wayooday hoosu la hadlay waa waswaaskii wayigan waa shaydaanku waa wayoodaa waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluuka yaa u wayooda ahlulbidac shubahaadka ay keenaan yaa u wayooda shaydaana u wayooda waxsheegyada quraafiyiinta yaa u wayooda shaydaana u wayooda gaalada yaa u wayooda shaydaana u wayooda shaydaana u wayooda mata shaydaanaa waswaasiyado wuxuu ku yidhi fiiri dadkii saalixiintahaa ee dhintay si aadnaan u halmaamin waa inaad geedo sawirkooda u eg soo qortaan taallooyin u sameeya dadkaasu dad la halmaami kara ma ahayn waxay mudan yihiin in la qadariyo taallooyin loo sameeyo taallooyin u sameeya masawirha u sameeya kadibna qubuurahooda duldhiga haddee oday inta iska dhintay laga tegayna laga dhigine qabrigana hal ag intu iskugu aadi iiri ma dhihin caabidood maxaa ka yeeli maayeen kuwaan waa kuwii la noolaa jiray waa dad cilmi leh ka yeeli maayeen marka la caabud laakiin shaydaanku waa ku takahusayo maalinkii lacnadu ku dhacday ilaa yoomina wuxuu ka shaqeeya dad inuu baadiyeeyo marka waa ku taqaqusay dadka qaabka loo baadiyeeyo tartiib xaq iyo baadil iskugu dara ah. saalixiinta in la jeclaadaan waa xaq in la caabudana waa gaalnimo dariiqeedii marka jacaylkiiuu ka soo gelaa markaas xoogaa ugu barxa u leeya dadkii qiimaha badnaa saalixiinta ahaa culummadii ummadda ahaa si qof aadyan talcaasaa laga tega maya taas suurtagal ma waa in dadka laga duwaaho taallooyin loo sameeya khalaas musawiradoodii si loo xasuuto ani waxaan ka raba leeyahay ma ahan inaan leeyahay wax kale ujeeddadoodu waxay tahay marka la arko allah ninkii qur-aanka akri ogaamiya qur-aanka akri ma salaad waxaa raba cibaadadii in lagu soo xasuusto kawar ah, ma umalaynaysaa shaydaan inuu isleeyahay cibaadaha la xasuusto maya dan kalu keley oo ka weynu ku gaaraya cibaadadoodii say alle u caabudi jireen in lagu soo xasuusto oo sidii alle loo caabudaan ka rabaa u leey marka si aan loo halmaamin waa in maqalooyin loo sameeyo falamaa halaku markay dhinteen owaxa shaydaanu aninsibuu ka taaga ilaa majaalisihim culummadaasi meelahay fadhiisan jireen allatii majaalistii kaanuu ay ahaayeen yejlisuuna kuwa fadhiista fiihaa majaalista ansaaban taallooyin ansaab waa jamcu nusubin nusubkuna waa musawirka ah, taallada wey oo dadka la qadarinayo loo sameeyo oo aan dadkaan waxa weeyaan nusubtaas marka nusubta diimaha gobol ku bannaaneen nabi sulaymaanaba ka mida diintiisay ku banaan sida qur-aanka alla ku cadeeyey ah, yacmaluuna lahu maa yashaa min maxaariiba wa tamaaiila iiriya jinku maxay u samaynayan nabi nabi sulayman maxaa ka mid ahaa tamaaiil laakiin anaga diinkayga waa ku xaaraan kuma banaan xaaraanay ku marka waxaaba dhici karta xataa fiiri ayaga reer qoom nuuxna inay ku banaanay diintooda ilaa nabi sulayman diinkiisa waa ku banaan soo maa sidaas darteeda marka koowaad waxa uu sheegayo ujeedo kalu kelaya lakin waa wax ay ka gabi karo waa waxay aqbalayaan tamaaiish waa ku banaan nabi sulayman diinkiisa yacmaluuna lahu maa min maxaariiba wa tamaaiil soo ma marka wuxuu ihi taallooyin u sameeyo wa samuu ku magacaaba haa taallooyinka biasmaa'ihim kan waa soo sawiraa kaase waxaa loo bixinaa ninkii saalixayo wadi la dhihi jiray kana ninkii saalixa suwaac la dhihi jiray kana ninkii saalixae yaquus la dhihi jiray kana saalixii yaquuq la dhihi jiray kana saalixii nasri la dhihi jiray mid walba geed u egaanta lasoo qoraa qabrigiisa la saari magaciisiina lagu dheji ah. magaciisiyaa lagu dheji kaasaa lel waa kaa sayidkii wey hmm. sayidkii wey sayid waa horu dhintay kuu ah. joogaa sayid waa masawir aad adigu meesha ka taagtay ah. saasaa la samaynaa fa facalu waa yahya waaa layidhi taallaha loo sameeyo saalixi lagu xasuusto dhibkuma jira aan yeelno intii aa la sameeyey wadaad walba qabrigiisa waxaa la dhigay taallo fafacalo walam tucbad mana la caabudin hayla dadkaas cilmiyay lahaayeen ka yeeli mayn ilahay qayrkiisa la caabud fiiriya goormuu yimaadaa gaalnimo marka cilmi la waayo gaalnimo goormay timaad marka cilmi la waayo bidca goormay timaad marka cilmi la waayo dalaal oo dhan goormuu yimaad marka cilmi la waayo fiiriya xataa idaa halaka markay dhinteen ulaaika kuwaas kuwii ayagu arinta ogaa kuwii taallooyinka taagay kuwii ayagu meesha fadhi jiray kuwii nimankaan shantaa yiqiin kuwaasu markay dhinteen wa nusiya alcilmu cilmigiina la halmaamay cubidda markaasaa la caabuday markii cilmigii lumay markaasaa la caabuday kufri iyo gaalnimo iyo bidca iyo dalaaloo dhan cilmigu markuu luma wey weliba sidaas daraaddeeda shaydaanka wax uu ka necab yahay cilmiga ma jiro maxaa yeelay shaqadiisa waxaa hortaagan waa culummada shaydaanka waxa umada ka celina umada guntiga ku dhegan oola war ka hara gaalada war ka hara ahlubidaca war ka hara faasiqiinta war ka jooga naarta waa culummada ayagaa yaqaana laakiin marka la waayo culumo waxaa imaanaya sidii nabi moxamed uu yidhi sal allahu calayh wasalam wax aan culummo ahayn dadka inay culummo u noqdaan oo diinkii xaq aha aan oqoon oo wax la weydiiyo oo ay dalaalka u jawaabaan fadalluu wa adalluu iyaguna ay lumaan dadkan ay lumiyaan ah, taasaa imaanaysa saas darteeda hal caalimaa dhintay iyo kun caabidaa dhintay shaydaanka hal aabi hal caalimuu jeceli hal caalim dhintuu ah, ku farxay maxaa yeeley cadowgiisa u yaqaan weligaa sidaas darteeda shayaadiinul insi waljinina adduunka waxay u necebin waxay cilmiga sharcigaa faafiya isaga ugu necabi ayaaiin insi waljin qof ay ku arkaan inuu cilmu shariica faafinaa cadowga koobaad asaga u yih ahlbidacow gaaloy faasiqiin oo dhan cadowga koobaad maxaa yeelay dadka inuu ayaga barayo ogyahay ah, harta ah, haydaanka inuu dadka barayo leey war shaydaanku saas u shaqeeya ka har war shaydaanku dariiqaasu mara ka har war ahlulfisqigu saasay uweeye war gaalada dhaqankooda waa noocaasa ka fogaada war ahlbidaca waa noocaasa ka fogaada tiiyay ogyahay cadowga koobaad kaas u yaqaan ah, cadowga koobaad wa qaala marka uu soo gaabiyey shiiku hadalkii cabdillahi bni cabaas wuu dheeraa laakiin sharaxa iniin dhammaystiraya fiiriya sharaxa iniin dhammaystiraya intaas wuu ka dheeraa hadalka cabdullahi bni cabaas wuu ka dheeraa oo hadalka cabdullahi bni cabaas waxaa la socotay fiiri saarat اlwhaanu allatii kaanat fii qowmi nuux fi اlcarabi bacd sanamyaalkii oo qowm nuux ay caabudi jireen kadib waxay u soo noqotay oo u timid carabta shantoodii qabiil qabiil u sheegay siday u kala caabudi jireen wuxuu yidhi amaa wadu wadu sanamkii la dhihi jiray fa kaanad waxay u sugnaatay likalbin bidawmati ljandal qabiilada reer kalbiya caabudi jirtoo meesha lena dawmatuljandalayba u tillayba qabiiladaasaa caabudi jirtay wa amaa suwaa fa kaanad lihuday suwax sanadkii la dhihi jirayna qabiilada reer hudayla caabudi jirtay oo carabta kamida mid a wa amaa yaquud fa kaanat limuraad yaquudna qabiilada reer muraada caabudi jirtay uma libani qadiifu kadib u sugnaada qoladaasa ka sii heleen biljuruf meesha la yidhaahdo cinda saba halkaas li jiray wa amaa yaquuq fa kaanat lihamdaan yaquuqna qabiilada reer hamdaan a caabudi jirtay wa amaa nasruna fa kaanat liximyar liaali dilkalaa liaalidi lkalaa kadibna waxaa aabudi jiray nasri ilaaha la yidhaahdo qabiilada reer ximya asmaau rijaalin saalixiina fii qowmi nuux saasuu leey taas maxaad ogaatay banu aadan geelaba kuwii ugu horreeyey shan saalixiinay caabudayeen kuwii ugu dambeeye nebi maxamed loo soo diraan shantiyaba caabudayeen yahuuduna saalixay caabudayda oo cusayra kirishtaanka adduunka ugu badanna maxay caabudayaan nabi ciise oo saalix hooyadiis oo saalixad waa nabi ilaah iyo saalix banu aadamku sideeda geed keligiisa iska caabud ma yeelayo geed markuu caabudayo dhammaan akriya tafasiilta horana waxbaan uga soo naqlin geed markay caabudayaan malag ama nabi ama weligay ka dugaalaya ee geed daatadiisa maya ma yeeli kar mana ku fidloobi karaan nabigii uma jeedo geedkaanan ka dhiga malagii uma jeedo geedkaanan ka dhiga marka sanamyaalka la caabudayo waa nabiyaal suuraddoodaa laga wada malaaig suuradeedaa laga wadaa saalixiin suuradoodaa laga wadaa saas darteeda dada waay le war maxaa loogu celcelina dadka dhintan yaan laabuda war kufrigoo dhan ayada ha bilow iyo dhammaad meesha gaalnimada ka imanayda saalixiinta lagu fidnooba dada la ya waay leeyihin war ah, meeqaa lala dhawaaqayay saalixiinta yaan la caabudi ha laga gudba masaladaasu dhammaanta haddii halkee looga gudba ilaa mawdku noogu yimadan rabaa inaan la dhawaaqnay meel looga gudba miyaa la arkaa gaalnimoo dhana ka bilaabatay kuna dhamaatay malaaig in la caabudo nabiyaal in la caabudo saalixiin in la caabudo waa gaalnimo meeshay ka bilaabatay kuna dhamaatay marka iyadaas waa in dadka looga diga subxaan allah iyada waa in looga diga wa qaala ibnu lqayim calaamatu ibnu lqayim wuxuu yidhi qaala kayru waaxidin in badan waxay yidhahdeen intaas badanoo mina salafi salafka ka lamaa maatuu markay dhinteen shantaasi nin saalixiinta ahaa cakafuu dadku waxay ku nagaadeen oo ku xibtikaafeen calaa qubuurihim qabiy qabriyaalkoodii iri meesha fitna ka timaado qabri lagu itikaafo wey itikaaf iyo in la fadhiisto cibaado loo fadhiyo masaajida ilaahay wa antum caakifuuna fi lmasaajid saasa ilahay amr qabri lacag fadhiisto marna ilaahay ma amro lagu itikaafo ah, qabri inta lacag fadhiisto lagu ma amro qubuuraha muminiinta waa la tagaa waa lasoo siyaartaa tal ag istaago aa loo duceeya aduguna waa kusoo cibro qaadanaya laba faa'iido wey dadka qubuuraha waa xaq in lasoo siyaartaa waa sunadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa la ag istaagaa waa la salaamaa dadka dhintoo muslimiinta waa loo duceeyaa adna waad kusoo cibro qaadanaya inaan halkaas lagu dhigi doono laakiin haddaad salligaaga dhigato oo tiraa halkaan ku itikfaa ku cibaadaysan hiy hiy wadadii wey wadadiiad cagta ku hayda ah, ayadii kuusii dhiibi doontaa ayadii kuusii dhiibi doontaa sma jeed ayadii kuusii dhiibi doontaa qaala ibnu qayim wuxuu hi qaala kayru waaxidin wuxuu hi min asalaf lamaa maatuu markay dhinteen cakafuu waxay ku cintikaafeen oo ku nagaadeen calaa qubuurihim uma sawaruu waa soo sawireen tamaahiilahum masawiradoodii uma daala calayhim اlamad waqtigaa ku dheeraaday uma aala calayhim amad waktigaa ku dheeraaday faabadu way caabudeen waktigaa inta ku dheeraaday ay iska caabudeen waxa fidnoobayo waxa ay ku fidnoobaan asal sidaasa u ah asal sidaasa waa saalix in lagu fidnoobo saas darteeda raafidadu waxay ku fidnoobeen cali bn abi aalib cali bn abi aalibay ku fidnoobeen cali bn abi aalib inta u yimaadeen ay waxay yidhahdeen anta huwa markaasuu yidhi man ana war yaan ahay warkiina aan war nuurle maahane kumaan ah markaasay idhahdaan anta huwa isagii yaata ah. markaasuu yidhi war ka caddeeye mujmal iyo duuduub ma yeelaayeen waa kuma axadka aad leedihiin asagiyaa tahay ii sheeg ah. huwa huwa kaliya yeeli maaye ah, diina waardiya ka haya marka huwa huwa ma soconayo soo ma jeedin sheeg kuwaan ahay markaas ihahda anta rab اlcaalamiin rabاlcaalamiin baat soo ma jeed halkaasay gaarsi laakiin calimada hamiyuu ruux maanta qubuuri jooga hadii la rabاlcaalamiina taa ka hor farxadda ka dhacda iyo qosolka ka yimaada laakiin cali murugu u dhinto markaasuu i lamaa raaytu lamaa raaytu lamaa ra'aytu اlamra amra munkara ajajtu naari wadacawtu qambara markaan arkay yidhi arrinku inuu munkar yahay dadkaygaan shitay qambarna waa u yeehay qambar waa ninkuu dadka markuu ciqaabay u yeeri jiray qofka daalimkae dembiga galee sharciga la waafajina qofkii ciqaabi jiray markaan arkay arrinku inuu munkar yahay ajajtu naari wadacawtu qambara qambar mar haddii u yeertay warayaal dabkiina waa shitay markaasu mid mid ugu riday dala dala dabku mid mid ugu riday waa gubay raafidada lacanahum llah waa gudo wax la gudo hadde ilaaha iskale laakiin in la laayo waa ahayd saas darteeda cabdulaahi ibn cabaas markii loo sheegay cabdulaahi ibn cabaas markii loo sheegay cabdullahi wuxuu yidhi aniga haddaan ahaa lahaa ma aanan gudin maxaa yeelay laa yucadibu binaar ilaa rabu naar adiiskabukhaari dad wax aan alla ahayn wax kuma cadaabi karo laakiin cali carabiya ka badata ilaahay dartiisu u cadooda carabiya ka badata wuxuu yidhi laakiin waan dili lahaa maxaa ila nabigaa yidhi man badla diinahu faqtuluuh qofka diinka bedelee gaalooba dila nabigaa yidhi waan dili lahaa yii ah, waan dili lahaa oo in la dilaa xaq ay aheed marka saas wey waxa marka fidnoobayo oo aad arkaydo waxa ay ku fidnoobaan waa qof saalixa ee geed cidlaa iyo dhagax cidlaa ma layska ag fadhiisto ma layska ag fadhiisto waxa fidnoobayoad ujeedo waxay ku fidnoobayaan waa un qof saalixa saas darteeda arrinta ugu qatarsan qubuur agfariisiga ayay ka soo kacday ka soo bilaabatay allah subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslm wbaaraka cala nabiyina